baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasawi almt abarna moxamed ibn qudaamata almasuisi waa qaala xadaثna jaliil bn cabdilxamiid اdabi waa iqat tabt can mansuur ibn muctamir waa iqat tabt can mujaahid ibni jabr waxa weeyaan waa imaamu fi الtafsiiri wاlcilmi iqa weeyaan can bni cabaasin radia allahu tacaala canhuma cabdullahi bin cabaas qaal cabdullahi bin cabaas mara waxaa soo maray rasuullah rasulka al sal slm bixaayatin beer iyo derbi oo min xiiaani min xiitaani makata maka derbiyadeedii beeraheeda ka mid ah aw ilmadiinata ama magaalada madiino samiica wuxuu maqlay nabigeenna uu halkaa ka maqlay sawta insaanayni laba qof dhawaaqood yucadabaani lagu cadaabo fii qubuurihimaa qubuurtooda lagu cadaabo nacuudu billaahi min cadaabi alqabri faqaala rasul rasuulka wuxuu yihi sal slm yucadabaan waa la cadaabi wamaa yucadabaani lomana cadaaba fii kabiirin wax aada weyn ay fii kabiirin tarkuhu in laga tago wax ay weyn tahay ay culimada qaar ku fasiraan uma qaala nabigeenna wuxuu yidhi balaahaa oo wax weyn kaana wuxuu ada axaduhuma midkood laa yastabri'u midaan iska hubsanin min bowlihi kaadadiisa istibro ma samayn jirin oo kaadada iskama hubin jirin wa kaana alaakharu kan labaadna wuxuu ahaa ama kale yemshi mid ku socda ama u socda binnamiimati dad isku dir mid dadku dhex saaqo oo dhex socda ayuu ahaan jiray uma intaa kadib dacaa nabigu wuxuu u yeehay sal slam bijariidatin laan qoyan fakasarahaa markaasuu nabigeenna jabiyey kisratayni laba jab ayuu ka dhigay fawadaca wuxuu dhigay ama uu dul saaray calaa kulli qabrin qabrin arko minhuma labadood ka mid kisratan gobol ayuu nabigeenna dul saaray faqiila lahu waxaa loo ya rasu rasuulka allow lima facalta hada arrinkan maxaad u samaysay qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaali wasalam lacalahu waxaa laga yaabaa oo suuragal ah an yukhafafa in laga fududeeyo canhumaa xaggooda cadaabka maa lam yeybasaa intaynan qalalin ka hore ama aw ilaa an yeybasaa ilaama ay ka qalalaan labadan laamood ilaa ay ka qalalaan in laga fududeyo cadaabka ayaa laga yaabaa saas ayuu nabigeenna caddeeyey sala allahu calayhi waali wasalam waana waxyaabaha culimada ay intooda badan qabaan inay nabiga khaas ku ahayd sala allahu calayhi waali wasalam iyo labadaa qabri maxaa yeele nabigeena dibdamba ma samaynin saxaabadii kalena cid samayso kaga dambeysay lama haayo xadiidka laba kun iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imaam nasaint abarna hanaad ibnu sari abu sari fii xadiidihi abu sari waa iqa fii xadiidihi xadiidkiisa uu ka wariyey can abi mucaawiya moxamed ibn khaasim adariir ninkaas oo iqada ahaa axfad اnnaas fi adii fii xadiid اacmash waqad yahimu fii xadiidi hayri can ilcmash wuxuu ka wariyey sulaymaan ibn ruhan alkaahili can mujaahid ibni jabrin can taawuus ibni kaysaan can ibni cabaasin radia allahu tacala anhuma qal cbdullahi bn cabaas mara rasuullah nabiga al ayaa soo maray sala allahu calayhi wala slam biqabrayn laba qabri ayuu soo maray fa qaala kadib nabigeen wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inahumaa labadan qabri la yucadabaani waa la cadaabaa wamaa yucadabaan loomana cadaaba fii kabiirin wax aad weyn ama axaduhuma midkood miyan fakaan wuxuu laa astabri'u min bowlihi kaadiis midaan iska hubinin oy kaadu oo ku daada ayuu ahaa ama aakhr kan kalena fakaana wuu ymshi mid u socda binamimi taskudir ayuu dadku u dhex mari jiray uma kadibna ahada nabigu wuxuu qaatay jariidatan lang radbatan ee qoyan fashaqaha wuu kala jeexay nisfayn laba qaybood ayuu ka dhigay uma qaraza wuu ku tallaalay u geliyey fii kulli qabrin qabri arka waaxidatan mid ayuu geliyey faqala waxay yidh ya rasul rasuulka allow lima sanacta hada arrinkan macu samaysay qaala wuxuu yihi calluma waxay mudan yihiin ama laga yaaba an yukhafif in laga fudayo canhuma xaggooda maalamebasa intaana qalalin ka hore xadiidka laba kun iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala aimam abarna qtayma bn saciid waa imaamkii qaala xadaana alley can naafic bni cumar ragga kulli waa taqaanaa ana nabiya nabigana sal l slem qaala nabigeena wuxuu yidhi alla hooyay ina axadakum midkiin idaa maata hadduu geeriyoodo curida caleyh waxaa loo bandhigaa maqcaduhu makaana fadhigiisa iyo degaankiisa bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabta ayaa loo bandhigi meeshii uu jannada iyo naarta ka degi lahay ayaa loo bandhigi in kaana hadduu ahda min ahli jannati ahlujanna hadduu yahay fa min ahli janati ay famaqcaduhu min maqaacid ahli janna yucradu caleyh loo bandhigi sidaa weeyaan famin ahli اjannati ay famaqacaduhu makaana fadhigiisa iyo booska uu ku min maqaacidi ahli اjanna ay yucrad caleyh loo bandhigi wain kaana hadduu yahay min ahli naarina famin ahli naar ay famaqcaduhu min maqaacidi ahli الnaar ay yucrad caleyh loo bandhigi xataa yabcaثahu اllahu alla weyne ilaa uu ka soo saaro caza wajal yowma اlqiyaamati maalinta qiyaamo marka qofka isagoo qabrigay ku nicmaysan arawdat min riyaad اjanna qabriga looga dhigay ama xufrata min xafir niyaran haddana waxaa la tusayaa aroortii iyo galabtiiba booskii uu degi lahaa hadduu ahlu janno yahayna meeshuu jannada ka degi lahaa ayaa indhaha loo saari subaxdii galabtiina waa loo saari hadduu ahlu naar yahayna ciyaadan bilah isna subaxdiina booskii uu naarta ka geli lahaa ayaa la tusi iyo cadaabkii loo diyaariyey galabtina waa la tusi saas ayuu nabigeenna cadayna sala allahu calayhi waali w slm xadis laba kun iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas abarna maxamed bn slmt almuraadi wa iqatu dabt faqih wاlxaariث ibn miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac wa iqatu dabt wاlafdu lahu xaariث ayaa iska lafdigaana can qasim can ibn اqasim cabdiraxman bn qasim alcutaqi weeyaan cabdiraxman bn qasim alcutaqi so asaga maaha waa iqa qala xadaثnii malik bn anas md alhijr can naafic bn cumar nacam xadiisan ka booday waay isxaaq ibn ibrahim aan ka booday laba kun iyo ko iyo toddobaatanaad soo ma qaala wuxuu yihi imaam النasai alي ramat الlah akhbarana isxaaq bn ibrahim alxandali qaala anba'na muctam bn sulayman iqaة tabt qaala samictu cubaydالlah ibn cumar اcumari waa iqa yuxadiثu isa ka warrama can naafic bn cumar can naafic mowla cabdillahi bn cumarna can ibn cumar radi allahu tacala canhuma can rasuli lah rasulka sal slm qal rsulkan wuxuu yihi yucradu waxaa la bandhigi doonaa calaa axadikum midkiin idaa maanta goortuu dhintaa maqcadahu makaana fadhigiisa bilghadaati aroortii walcashii galabti fain kaana hadduu yahay min ahli الnaar famin ahli الnaar ay famaqcaduhu min annaar yucradu caleyh an loo bandhigi nasal allah asalama alcaafiya qiila waxaa la yidhi hada maqcadu waxaa loo dhihi qiila waxaa loo dhihi haadaa kanayta maqcaduka makaana fadhigaada weeye xataa yabcataka allahu allaweyna kusoo saara caza wajal yowma alqiyamati maalinta qiyaamo xadiidka laba kun iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiix qaala alimam nas akhbarna maxamed ibn slmt almuraadi watiqat tabt walxaarif ibn miskiin qira'atan caleyh waan asmac watiqat tabt wallafdu lahu xaarif ibn miskiin ayaa lafdiga iska lah can ibn اlqasim cabdiraxmaan ibn اlqasim alcutaqi wa iqa qaala xadaanii malik bin anas hijra can naafica bni cumar ana rasuula rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam qaala rasuulkan wuxuu yidhi idaa maata hadduu geeriyoodo axaduku midkiin curida waxaa la bandhigaa calaa maqcadihi makaana fadhigiisa ayaa qofka loo bandhigaa bilkhadaati walcashiyi galabti iyo aroortiba wain kaana in kaana aduu yahy min ahli jannati ahlujanna haduu yahay fa min ahli jannati ahlujanna booska uu ku lahaa ayaa loo jannadii boosku muxuu ahaa uu ku dhex lahaa oo ahlu jannada uu ku ahaa ayaa la tusi wain kaanad hiya min ahli naarina famin ahli naar fayucradu calayhi maqcadu min annaar fayuqaal waxaa loo dhihi doona haada kan maqcaduka magaan fadhigaada weyn aad fadhiisan doonta oo degi doonta xataa yabcadaka allahu alla weyne ilaa aad kaa soo saar caza wajal yowma alqaamati maalinta qiyama halkaan baad ka daawanaysaa naarti iyo jannadii meeshii aad ku lahayd baabu arwaa arwaaxi lmuminiin muminiinta nafaftooda meesha maalinta qiyaama intaan la gaarin ka hor markay naft ka dhacda la geyna ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo saddex iyo toddobaatanaad waa qala imam snt qtay bn saciid can malik bn mdahajr can ibn shahaab maxamed shahab zuhri can cabdiraxmaan ibn kacab almadani weeyaan kacb maalik ayaa awow ah ayaa adeer waa dha ayaa aabo ah cafwan cabdiraxmaan ibnu kacb ibn malik almadani waa iqa anahu isaga ahbara waxa u warramay ana abaahu abihi kacb ibn malikin kaana inuu ahaaday yuxadiu inuu mid ka sheekeeya can rasuulilah ka sheekay sal slm qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salaatu slaam inamaa in kale ma ahane nasmat lmu'mini qofka mu'minka naftiisa daa'irun waa shimbir oo fii shajari اljanna jannada geedaheeda dhex soconaysa xataa yabcaثahu اllahu alla weyne baa ka soo bixi caza wajala ilaa jasadihi jarkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo saasuu nabigeenna caddayna xadiid kale oo dadka shuhadada ah inay fii jawfi طayrin khudrin yacni shimbir cagaar ah uurkeeda inay nafta muminka la gelin oo jannada muxuuaha beerheeda ay dhex saaqi waa soo aroortay marka muminiinta waa laba qaybood qayb waa qayb laga dhigi ayr shimbir qaybna fii jawfi ayr khudr taa waa shuhadada tan waa muminiinta caamka ahayd saasay culimmadu ka jamcinaan waxyaabaha cilmulheybka ah wax adiga hadda aad ka fahmi karto ama amaad ka garan karto maba la arkaba qofkii qabrigi isagoo lagu janayna ama lagu cadaabi haddana naftiisii ayaa shimbir ku jirta oo halkaas jannadii aadeed ah baabkaas waaa laga qofki inuus yirasay wax yihiin baabkaas aad ha u gelin maxaa yeel laftan ood hadda ku fikirayso ood wax ku mucaaradaysa ayaad ba oga meel hadda ay joogta intay kaaga jirtaa xagey taalla ma madaxda intay saaran tahay ma cuddiye ay ku jirtaa <laughs> agey joogtaa ma sheegi kartaa akhyaaray qof maanta meel noogu sheegi kara ma jirtaa naftiis ma jiraan hadda hadda aan fadhino naftiis yaa ku sheegi kara meela joogta ma jiraa meel ku sheega marka adigoo nool aan meel ku sheegi karin calayhi marka baabkaas iyo ictiraadka iyo wax inaad durdurtay iska jooji haddii kale marka hore jawaabtaas ayada bixi nafteyda halkaas ay fadhida waataas muuqata dhah kadib aan wada hadalna wixii cilmi iyo dhimasho iyo baabkaas iyo ha noqota waxaad mucaarada marka hore taada ka jawaab marka waxaa weeya ilaahay baa ogsoon subxaana watacala habkaysaad u tahay annaga ma naqaano laakiin inaan dhimanayna iyo inaan hadda noolna saan uhubnaan uhubnaa ina hadalka asaga u ran yahay wamaa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa sidaa weyaan waaya xadiidka laba kun iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid صaxiixa qala imam ن abarna cmr بن cali falas wa iqة xaafid qala xadaثna axmed بn sacid الqطا wa imamki qala xadaثna sulayman wa huwa ibn الmuغيرة alqaysi mowlaahum iqa wey qala wuxuu yihi xadaثna haabit waa ibnu aslm albunaani waa iq can anas maalik wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu arda qala wuxuu yihi khaadim rasul lah sl slm kuna waxaan ma cumar ayaan la jirnay bayna makata walmadiina maki madiina ayaan udhexaynay akhada wuxuu gudagelay sayd cumar radia allahu taala an yuxadidunaa inuu nooga warram an ahli badrin dadkii beder berigii ku shahiiday iyo dadkii gaalada lagu laayay iyo dagaalkii habka u dhacay uu nooga sheekeeyey fa qaala wuxuu yidhi kadibna oo ka mid yaha sheekadiisii ina rasuula rasuulka sala allahu alay waslem la yuriina wuuna tusinayaa masaaricahum makaano lagadkoodii meeshii lagu lagdaayey booskii lagu lagdaayey gaaladii ayuu bilamsi shalayna tusinaayey yani maalintii gaalada layn doona yom beder maalintii ka horeysay ayaa wuxuu leeyay meeshaan hebel ayaa lagu legi doonaa halkan hebel ayaa la dhigi doonaa halkan hebel ayaa qoorta looga jari doonaa saas ayuu markaa nabigeena dhahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam o qaala wuxuu nabigeen sal slm hada kanaytu meeshaan masracu fulaan hebel meeshii lagu legdi lahaa weeyaan in sha allahu alla weyne haduu doono qadan beri qaala cumar wuxuu yidhi waladii alii aan ku dhaartay bacaahu soo saaray bilxaqi xaq kusoo saaraan ku dhaartay maa akhta'uu ma ayna gefin tiika booskaas ma ayna gefin nin walba meeshii uu ku sheegay abujahl waa halkan meeshii hakada nin walba meeshii uu ku sheegay muusan daba marin fajaculu kadibna waxaa la yeelay bakhtigoodii fii bi'rin ceel guran oon biyo lahaynaa lagu daadiyey faatahum nabiyu nabigeena u yimid sal sl fanaadaa ugu dhawaaqay wuxuu dhahay marka yaa fulaanu ibnu fulaan hebel oo ina hebel ahow yaa fulaan ibnu fulaan hebel oo ina hebel ahow hal wajadtum ma hesheen oo ma la kulanteen maa wacada rabbukum rabbigii wuxuu yabo xaqan dhabnimo mala kulanteen way la kulmayen shaki mala fa aniga oo nabi maxamed sal l slm wajadtu waxaan helay maa wacadanii allahu alla in wuxuu xaqan dhabnimo uu iyabohay inaad ii gargaaraa innaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya wa yowma yaquumu اlashhaad nasriga ilahi wuu isii qaala cumar faqala cumar wuxuu yidhi tukalimu ay atukalimu miyaad la hadlaysaa ajsaadan jirar laa arwaaxa fiiha naf ayna ku jirin miyaad nabi alla ula hadlaysaa faqala nabigan wuxu yih sl slm ma antum adinka ma tihiin biasmaca kuwa ka maqal badan ka maqlitaan badan lima aquulu waxaan ku qowli minhum ayaga yacni sidaa adinka ii maqlaysaan si ka daran ama si la mid ah ayay ii maqlaan saas buu nabig yiri sal slm in nafti loo soo celiyey waa caddahay qofka dee qabrigaaba lagu cadaabaya mogta meeshaaba lagu cadaabi sidaa weyaan xadiidka laba kun iyo shan iyo todobaatanaad laakiin maqlitaanka ay maqlayaan ma ayagay khaas ku ahayd waa suuragal culimada qaar saasay leeyihin wallah aclam xadiidka laba kun iyo shan iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala inkastoo qarca nicaalihim wainahu la yasmacu qarca nicaalihim aan soo marnay xadiidka laba kun iyo shan iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala limaam sacd akhbarna suwayda ibn nasr almarwsi waa iq qaala ambana cbdulahi mubarak waa imaamka can xumayd eh, ibn abi xumayd awiil wa iqatu caabid an anas bi maliki radi allahu taala arda qal wuxu yhi anas samica almuslimuuna muslimiintu waxay maqlayen min leyl habeenka bibi'ri badrin meelka bader wa rasuula rasulka qaa'iman uu taagan yunaadi u dhawaaqi ayay maqleen nabigu muxuu dhihi yaa abaa jahl ibna hishaam abu jahl oo in hishaam ahow wa yaa shaybata ibnu rabiica shayba oo ina rabiica ahow wya cutba ibnu rabiic cutba ibnu rabiic ahow wayaa umaya ibnu khalaf umaya ibnu khalafow tiimkii waa sanadiid quraysh iyo ru-uusulkufri gaalada weeyaan hal wajadtum miyaad hesheen maa wacada rabbukum rabbigi wuxuu yaba xaqan dhabnimo ma u hesheen fa innii aniga wajadtu waan helay maa wacadani wuxuu yaba rabbi rabbiga xaqan dhabnimo qaal waxaa yaha rasu rasuulka allow awa tunaadii miyaad u dhawaaqaysaa qowman qolo qad jayafuu bakhtiyoobay dad bakhti ah oo meel yeela miyaad la hadla muxuuaha u dhawaaqaysaa faqaala wuxuu yihi nabigeen sal slm maa antum aniga ma tihiin biasmaca kuwo ka maqlitaan badan limaa aquulu waxaan dhahaa minhum xaggooda walaakinahum ayaga laa yastatiicuuna ma awoodaan an yujiibuu inay ii jawaabaan xadiidka laba kun iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam saclintul akhbarna moxamed bin aadam alxamsi iyo saduuq weyaan qaala xadaثana cabda ibnu sulaymaan alkilaabi iqatun habt can hishaam ibni curwata iqatun faqiih can abiihi abis curwata ibni zubayr raximah raxmata waasican ibnu cumar wuxuu ka wariyey cabdullahi bn cumr bn khaaab radi allahu ta anu ana nabiya nabigana sal slm waqafa wuxuu istaagay calaa qaliibi badrin ceelkii lagu boholeey nimankii sanaadiidda quraysh oo badar ku yeelay ceelkaas ayuu nabiga dul istaagay qaliibka waa ceelka ambiyaha lahayn faqaala kadib nabiga wuxuu yihi sl sl hal wajadtum yaatan shan maa wacada rabbukum rabbi wuxuu yihi waa xaqa dhibnima qaala wuxuu yidhi innahum ayaga la yasmacuun way maqlayaan alaana maa aquulu lahum waxaan dhihi fadukira dalika licaaishata ayaa loo sheegay xadiidkaas ayaa caaisha loo sheegay ibnu cumar uu wariyey caaishana waxaa traafic axaadiista ahayd <laughs> insaxa tacbiir waxabay yaraatay ee muxuu ahay ay cilmigeeda lahayn way dul istaagi jirtay xitaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee mararka qaar su-aalo cajiib weydiin jirtay waxaa ka mid ahaa fa yuxaasabu xisaaban yasiiran iyo muxaasabadaas fudud marka muxuu ahaa la soo maray waxaa weeye nabi allow seed say wax yihiin ya mxuu ahay man xusiba man nuqisha alxisaab cudib marka waa nabigeena ay dhab ku tiri oo aayadihii iyo axaadiistii qaarna waxau cadaynayey waa la xisaabayaa iyo mxuu aha qofkii la xisaabo waa la cadaabay say isu qabanayaan markaasaa nabiga wuxuu cadaynaya qofkii xisaabta lagu adkeeyo kaas waa kan la cadaaba laakiin qofka muminka cardi ayaa loo samaynaya bandhig hebenow soo soo maadan samayn dembig fulan ha rabbiyow dembi fulan soo maadan samayn ha rabbiyow waxasoomaaan samayn ha rabbiyow saas soo maadan samayn ha rabbiyow ilaa marka addoonka u yihahdo khalaas adiga waa kuu dhammaatay waad halligantay naarun baa lagugu ridi markaasaa wuxuu leeya ilaahay adduun waan kugu asturay maantana waan kuu dhaafay ee jannada ilaahay buu muxuua gal ilaaha naga dhig kuwaas rabbigan subxaana wa tacaala kolley dembigeena de waxaadda ax la koobi kara ma aha allahu akbar waayahay fadukira waxaa loo sheegay daalika arrinkaas caishata ayaa loo sheegay faqaalat waxay tihi wahila wuu hilmaamay ibnu cumar ibnu cumar wuu hilmaamay ama wuu ismoodsiiyey inamaa in kalema qaala rasul rasul uu sal slm inahum ayaga allaana yaclamuuna waxay ogsoon yihiin oo ogaadeen ana aladii kii kunta ana aquul lahum aan mid u sheega huwa alxaqu inuu xaq yahay uma qara'at waxay akhrisay qowlahu qowlka rabbigan subxaana wa tacaala laa tusmicu almowta walaa tusmicu asuma الduعاaء إda walow mdbiriin inaka adi nabi allow laa tasmicuu waxma maqashin karta almowtaa kuwa dhintay ayaddaas ay akhris ilaahay ka dhamayso xataa qara'at ilaaya laakiin umuna caaisha meesha may taagnayd horta bederaa la joogay umuna caaisha xilliga beder la-aadaya xaggay taagnayd sidaa weeyaan marka waa fahamka ayada ay fahamtay aayaddaas ayayna kaso kala soo baxday xadiidka laba kun iyo toddobiyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasr abana qutay bnu saciid can maalik wa mugiira muqiira ibnu cabdiraxmaan alxisaami weeyaan almadani iqatu lahu qaraa'ib can abi zinaad cabdullahi bn dakan waa iqatun faqiih can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmus waa iqatun dabt can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an ardaa qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slem kullu bani aadam ibni aadam oo dhan wa fii xadiidi muqiira muqiira iyo maalik ayaa wada wariyeen moogta lafdiga muqiirana waxaa ku yeelay kullu bna aadam ina aadan oo dhan yaakuluhu turaabu turaab ayaa cuni doonta ilaa cajba adanab dabadabooyda lafta ku taalla mooyano gadaal dambe ku taalla u dambayso sayn ahaanta meesha ool xayawaanka saynta le ay saynta ugu oli lahayd laf yaroo ku taallo bini aadam ku taalla ayaa la yihahdaa cajab danab ayaa la yihahdaa minhu laftaas iyada ayaa khuliqa laga uumay ayaa khuliqa soo maha wa fiihi laftaas gudaheeda ayaa yurakabu maalinta qiyaamana laiska saari doonaa oo laga soo saari doonaa saas ayuu nabigeenna yidhi sala allahu calayhi waali wasalam kullu bni aadam ama kullu bni aadam markuu nabiga leeyahay ambiyadii waa laga soo reebay tudamiru kulla shayin biamri rabbiha markuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala dabeeshii ummadihii halaagtay wax kastay burburin buurihii xataa ma burburis geetimiradii wixii in eh, in la tadmiiriye looga talagalay waa marka tan waxay la too intaan ambiyada ka ahayn shuhadada qaarkood iyaga oon la taabanin waa la arkay laakiin nusuus cad oon xadiidka jaabir oo aabihiis uu ku arkay iyo la mid aan ahayn ma jirto laakiin waxaa la huba inay jirkooda aynan taabanaynin ciidda taabanaynin la caddeey waxaa ka jira ambiyada ilaahi subxaana wa tacaala kuwaan kale laakiin asaadaat yani e, e, e, dadka ilaahay subxaana watacaala dee uu jecel yahay dadkaas qayba caro ayna taabanin oo shuhada qaar qaar xufaad qur-aan qaar way jiraan oo la arkay mushaahada xitaa hadda haze iyo meelahaas muxuu ahaa way ka dhacdaa oo waxaad arkaysaa qof dhowr sano dugnaayo la sawariyo sidiisii ah oo ragga shuhadada ah halkaas ku shahiiday ayaad arkaysaa waay <clears throat> xadiidka laba kun iyo siddeed iyo todobaatanaad waa xadiis xadii xasan صaxiix weeyaan qala aimam nt abarna arabic ibn sulayman muraadi waiqa qala xadana shucayba ibn leyt ibn sacd waiqat faqiih nabiil qala xadana leyt ibn sacd imamka reer masr can ibn cajlaan wa maxamed ibn cajlaan wa saduuqu ikhtalaa alayhi ikhtalaطat calayhi axaadiid abi hurayra can abi zinaad can acraj can abi hurayrata radi allahu taala qal abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm qala allahu caza wajal alweyn wuxuu yihi kadabani ibnu aadam ibn aadam ayaa i beeniyey walam yakun mana ahayn yenbagii mid u haboon lahu isaga an yukadibanii inuu beeniyo washatamani ibnu aadam ibnu aadam inay caayay walam yakun uma haboonin walam yakun ma ahanin yenbagii mid u haboon lahu isaga an yashtumanii inuu caayo ama takdiibuhu beenintiisa iyo ayuu beeniyey miya fa qowluhu waa dhihitaanku u yidhi innii aniga laa uciiduhu sooma celinaya kamaa bada'tuhu sidaan u bilaabay yacnii man yuxyi cidaama wahiya ramiim muxuu ahaa eh, lafihii oo deeb noqdeen busoobeen eber noqdeen yaa soo noolayn doona amaba lafa meel yeela noqdeen marka ta ayada waa beeninta uu i beeni ayuu rabbigan leh subxaanahu wa tacaala walaysa ma ahaanin aakhiru lkhalqi khalqiga kiisa dambe bicaza mid ka sharaf badan oo ka adayg badan calaya aniga min awali awalkiisa horaanba eberan ka abuuray nabi aadam waxaa laga uumay khalqiga dhanba maxaa laga uumay min cadam inaa markii wixii aan saas u uumay aan soo celiye oon gadaal ka soo celiye ani mid culays ugu haysamaanayo rabbiga alle subxaana wa tacaala haba yaraatee igamana duuna tii hore wa amaa shatmuhu caydiisa iyaay caymiya fa qowluhu waa dhihitaanku u yidhi ittakhada allahu alweyne ayaa samaystay waladan canug samaystay ay yidhahdeen wa ana anigan allahu alla ayaan alaxad ee keliya assamadu ee xaajoodhinkao dhan isaga xaggiis loola qasta ayaan ahay lam alid ma aanan dhalin walam uulad lima dhalin walam yakun ima sugnaan ani kufuwan mid i dhigmo axadun ee axad saas ayuu rabbigeen yihi subxaanahu wa marka xadiidkan waa xadiidulqudsi nabigeenana sala allahu calayhi waali waslem rabbiga wuxuu ka warinaa in rabbige subxaanahu watacaala beenintiisana ay tahay in la yidhaahdo iyo noolayn ama laima noolayn karo sidoo kale waxaa way caydana ay tahay in ilaahay subxana wa walad inuu leeyahay lagu sheego sida weya xadiidku laba kun iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasaai sl akbarna kahiir bn cubayda almadxaji alxamsi waa iqa qaala xadaثna moxamed ibn xarb alkhawlaani alxamsi alabrash waa iqa can azubaydi moxamed ibn waliid alqaadi waa iqatu habt can zuhri can xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf almadani waa iqa can abi hurayrata radia allahu taala q abu hurayra samictu waxaan ka maqla rasul an ka maqla sal sl mql isagoola asrafa cabdun adoon ayaa ku xadgudbay calaa nafsihi naftiisa se uga xadgudbay dembi aan muxuu ahaa inaba caadihan ayuu ku dhacay oo dembiilo weyaan waa sida annaga baan u badannahaye asrafa cabdun calaa nafsihi naftiisa ayuu ku xadgudbay xataa xadaratu ilaahay ka soo xadirta alwafaatu geeridii qaala wuxuu yidhi ahlihi reerkiisa wuxuu ku yidhi idaa ana mitu haddii aan dhinta fa axriquunii iguba uma kadibna isxaquunii ishiida uma kadibna adruunii soo sida idinma qorna igu bitiya fi riixi dabayl fi lbaxri badda intaad badda tagtaan maalin weliba riwaayo kale cadaynaysa ee dabayl badan la fiirsada kadibna badda dusheeda halkaas igu firdhiya fa wallah allaweyne ku dhaarteen lain qadara allaahu calaya allaweyne hadduu ii qadaro layucadibannii <laughs> uu cadaabi cadaaban cadaab laa yucadibu usan cadaabayn axadan qof oo min khalqihi addoommadiis ka mid a ah marka lain qadara allaahu alla hadduu awoodo calaya saasna waa waxyaabaa lagu fasiray ay ka mid tahay oo khowfkii iyo cabsidii ayaa hilmaamsiisay inuu ilaahay subxaana wa tacaala calaa kulli shayin qadiir inuu yahay taana culimada qaar ay leeyihiin saas ay leeyihiin iyo haddii ilaahay ii qadaro taana iyadana waa lagu fasiraa saddex fasir ay ku fasiraan wallahu aclam wuxuu dhahay marka wallaahi fa wallaahi allan ku dhaartay lain qadara allaahu alla hadduu ii qadara calaya layucadibanii wuu cadaabi cadaaban cadaab oo laa yucadibu usan cadaabayn axadan axado min khalqii ka mid a amaba alle hadduu awoodo inuu isoo kulmiyo ood isoo ururiyo ood isoo saaro taana waxaa weeyaan khawfkii ayaa waa markii ninkii lahaa camal anta cabdii wa ana rabuka akhطa min shidat اlfarax kana akhطa min shidat alkhawf saasun baa looga luqluuqi qaala wuxuu yidhi fafacala waxay sameeyeen ahlu reerkiisa daalika arrinka ayay sameeyeen qaala allahu alla weyne wuxu yidhi caza wajal likulli shayin shay la arkaba oo akhada minhu addoonkaas hilibkiisa iyo jirhkiisa iyo ka qaata shay shay addi akhadta wixii aad qaadata baddi iyo dabeeshi mid walba wixii aad qaaday iyo dabki xataa mid walba wixii aad qofkaan aad ka qaaday soo celi kow fa huwa qaa'ima waaba isagoo ninka taagan qaala allahu caza wajal alweyn wuxuu yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta waxad samays maxaa kugu xambaaray qaala wuxu khashiyatuka baqitaankaada faqafar allahu allow inuu dhaafay lahu isaga dembigiisa ayuu rabbigan u dhaafay xadiidka laba kun iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasacl akbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala xaddaana jariir ibn cabdilxamiid addabi wa tabt can mansuur ibn muctamir tabt can rabiic ibni xaraashin wa caabid ibn can xudayfat ibn yamaan radia allahu tacala arda can rasul rasulka wuxu gor sal slam qal rsulkan wuxuu yidhi kaana rajulu nin baa ahaa oo miman duul kaana hada qablaku bartin yusiiu mid xumay adanna malada bicamalihi camalkiisa camalkiisa inuu camal aad u lidan yahay ayuu muxuu ahaa aaminsanaa o falamaa goorta xadarat lwafaatu geerida ay u timid qaala wuxuu ku yidhi ahlihi reerkiisa wuxuu ku yidhi idaa ana midtu haddii aan dhinto mudtu haddii aan dhinto faxriqunii iguba uma kadibna taxanuunii ishiida uma kadibna adruunii igu igu sayra igu firdhiya fi lbaxri badda fa ina allaha alla in yaqdir calaya hadduu ii qadar amaba u awoodo lam yakfir lii iima dembi dhaafa wax weyn ayaan ku dhacay qaal wuxuu yidhi faamara allah aln wuxuu faray caza wajala almalaa'ikata fatalaqat ruuxahu ruuxdiisii ayay dhab soo siisay qaala wuxuu ku yihi rabbigeen maa xamalaka calaa maa facaltu waxaad samaysa maxaa kugu xambaaray qaala wuxuu ya rabbi rabbiyow maa facaltu uma anan samayn ilaa makhaafatika ilaa min makhaafatika baqitaankaada umaan u sameeyey wax kale arrinka uma samaynin baqitaanka marka xad kii la xad dhaafsan ayuu gaarsiiyey faqafar allahu lahu alla dambiisa ayuu dhaafay baab soo sooritaanka la soo saaray oo qofka la noolay ayuu baabkan ubay xadidka laba kun iyo kow iyo waa xadiid saxiixa qaala alimam nt abarna qtay ibn saciid qaala xaddaثna sufyaan ibn cuyeyna can amr bn dinaar can saciid ibni jubayr an ibn cabaas radi allahu taala anuma qal cbdillahi bn cabaas samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka sal slm yakhtub isoo khudbayni cala lmimbari mimbarka saaran yaquul wuxuu dhihi rasuulkeena calayhi salaa slam inakum adinka mulaaqu llahi alla weyna ay alla kulmi doontaan caza cufaatan adinkoo kabalaana curaatan qaqaawan gurlan buryaqaba ayaad rabbiga rabbigan la kulmi doontaa saasuu nabig yihi sala allahu alay waslam xadiiska laba kun iyo laba iyo saddeetanaad waa xadiid saxiixa qala alimam sacud akhbarna moxamed bin musan alcanasi qala xadaana wa hiqatun xaafid qala xadaanaa yaxya ibnu saciid alqaطaan wa hiqatun tabt can sufyaan ibn saciid ibn masruuq athawri wa hiqatun imaam amiir اlmuminin fi xadis qala wuxuu yhi xadaani بن نعmaan النخعي الكوفي واثقة عن سعيد بن jubayr بن cabaasi رadي الlaه taعala anهum عن النبي nبg nabg وuu yihi يuxshar النaasu dadka ayaa la soo kulmin doonaa yowma القيamati maalinta qyaama curaatan iyagoo qaqaawan gurlan borye qaba ama qolof qab ah wa أwل اkhalaa'iqi khalqi waxaa ugu horeeya wa أwل khalaaqi khalqi kan u horeeya yugsaa la huuya oo dhar loo xiro ibraahimu calayh الsalaam weyaan uma qara wuxuu akri nabgeen sl slm kamaa bada'naa أwla khalqi nuciidu kamaa bada'naa sidaan u bilownay أwla khalqin abuurkii hore ayaa nuciiduhu usoo celinaynaa saas ayuu rabbigan yidhi subxaanahu wa tacaala xadiidka laba kun iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas abaranii camr ibn cuثmaan alqurashi mowlaahum waa saduuq qaala xadaثna baqi ibn waliida saduuq kaiir tadiis can ضacfaa qaala akhbaranii zubaydiy moxamed ibn waliid wa iqat habt qaala akhbaranii zuhri waa imaamkii can curwa ibn zubayr can caaishata radia allahu tacala anha ana rasuula rasulka sal slm wa rasuulkan wuxuu yidhi صaxiixa yubcau naasu dadka ayaa lasoo saari doona yowma alqaamati maalinta qiyaama xufaatan iyagoo kabalaano curaatan qaqaawan qurlan buriiqaba faqaalat caishatu waxay tihi fa keyfa bilcawraat cawrooyinka say ahaanayaan oo dadka cawradii dumar iyo ragga laisdhex joogaa cawradii see la yeeli oo maxaa lagu asturi ama say ahaanaysa qaala riwaayad kale waxay ahayd alrijaalu waannisaau yanduru bacduhum bacdan ma raggi iyo dumarkii saa isu wada eegi iyagoo wada qaawan oo buriiqaba oo xaaladooda noocaa tahay aad baa ula yaabtay qaala wuxuu yidhi eh, likulli imri'in minhum yowmaidin shanun yugni likulli imri'in ruux la arkay qof la arka oo minhum ayaga ka mid yowmaidin maalinta shanun arrin baa yugniihi deeqdo shani yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin shanun yugni xaaladaas marka xaalad inaba caadi waa ilaahay subxaanaه wa tacaala kuwa karaamayna hanugu daro xadiidka laba kun iyo afar iyo sideetanaad waa xadiid صaxiixa qala imam ن abarna camr cali falas wa iqaة xaafid qala xadaثna axmed sacid اqaطan waa imaamkii qaala xadaثna abu yunis alqushayri wa xaatim bn abi sagiir sagiira ismhu muslim ayaa la yihahdaa waa iqa qala xadaثanii ibn abi muleyka cabdulahi bn abi muleyka wa iqaة faqih can qasim ibn maxamed ibn abubakr sidiq wa iqaة habt can caiشhata wuxuu ka wari um اlmuminiin radia allahu taala ardaha can nebi nabigeena waxay ka warisay sal ا slm anahu nabigeena qaala inuu yidhi inakum adinka tuxsharuuna waa laydin soo kulmin doonaa xufaatan adinkoo kabalaana curaatan qaqaawan qultu waxaan idhi alrijaalu waannisaau rag iyo dumarka yanduru bacduhum ilaa bacdin barkood barkan miya eegayaan qaala wuxuu yidhi ina alamra arrinka ashaddu waa ka darnaan badan yahay min an yahumahum inuu murogeliyo daalika cawro iyo baabkaas inay hadda ay eegaan xaaladda waa ka weynta ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali w slm xadiidka laba kun iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna mxamed bn cabd lah mubaarak almhrmi waiqat xaafid qala xadaثna abu hishaam almugiira ibnu slmة almaqzumi albصri waiqat habt qala xadaثna wahayb ibnu khaalid albصri iqat habt tagayara fi akhirihi wahayb ibnu khaalid abu bakr ayaa kunyadiisa qaala wuxuu yidhi xadaثna saasoo idinma qorno wahayb ibnu khaalid abu bakrin soo idinma qorno mise wax kale idin qorno qala wuxu yhi xadana ibn طاwus cabdالlahi bn طاwus اليmani wa iqaة fadl caabid can abihi abi طawud ibn kaysaan wa iqaة faqih fadl caabid can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu tacala an arda qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm yuxsharu الnaasu dadka ayaa lasoo ururin doonaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama calى ثalaaثi طaraa'iqa saddex qaybood ayaa lagu soo xashirin doonaa yowma alqiyaama markuu yidhi axaadiid kale noo imaan doonta culimmada intooda badan waxay leeyihiin waa qurb yowmi alqiyaama maalinta qiyaama markay soo dhowaato oo calaamaadka weynaay ashraatu saaca alkubra waxaa ka mid a ah naarun taxshuru annaas min almashriq ila almaqrib inay ka mid tahay iyo naarun takhruju min qacri cadan ayadna inay ka mid tahay waxaa axaadiista ah, ashraatu saaca alkubra ka sheekaynaysa ayaa caddaynaysa marka culimmada waxay ku fasirayaan ay qurbi yowma alqiyaama yuxsharu waxaa la ururin doonaa annaasu dadka yowma alqiyaamati ay qurbi yowma alqiyaama calaa alaai araa'iqa saddex ariiq saddex jid ayaa lagu soo muxuu ahaa xashri lagu samayn doonaa raaqibiina raaqibiina kuwa ilaahay jannadiisa quudarayna raahibiina naarta allana ka baqayaan bayna alkhowf waraja u dhexeeya oo dee kolleybu xaaladooda ay aad u culus tahay soo qayb qaybtaa ma qaybta labaadna inaani laba calaa baciirin hal riti saaran iyo wa alaaa saddex calaa baciirin riti saaran iyo wa arbacatun afar calaa baciirin riti saaran iyo wa cashrata toban oo calaa baciirin riti saaran toban hal riti saaran neefge kow intaas oo soo qaybta labaad maaha qayb saddexaadna wataxshuru waxaa soo xashri soo ururisa baqiyatahum intooda soo hortay annaaru naar ayaa marka soo ururisa taqiilu macahum وإلى الqayluلsani حayثu qaaluu meel al meeشhay ku qayluulsadaan oo yara degaan ay ku nastaan ay kula nasani horey kama cunaysa ee way daba socon watabiitu macahum xayu baatuu meesha habeenka ay baryaanna way la beryi allahu akbar watusbixu macahum ay la waabariisani xayu asbaxu meeshay ku waabariisaan oo kula waabariisani wa tumsi macahum xayu amsa meeshay kugalabaysan oo kula galabaysani marka dhankaas saas ayuu nabigeena caday sala allahu alay slam habka u dhacaysa waba kama naqan markaad hurdaysa ag naftaada agee jirtaa waad quurin nafta agee jirtaa bal wa ku meel ku sheekade ta jirta qolka fadhiga ku sheekayna mayna adna waa iska agee jirtaa baabkaas marka qofkii ina gala damca oo wax luqluuqa waxaasa yihiin iyo sayro kaxayni iyo fulaan iyo waxaas uu wareeri un madax uu alana baabkaas adiga bal اlinsaanu calىa nafsihi basiira fii anfusikum afalaa tubs adi naftaada kugu fil meel kale ha aadinba xitaa saaxiibkaa iyo ha aadin adigoo naftaada isla hadal markay aad istira ruuxaan caqliga ama gelaynin caqligaada laftiisa raadi intuu jooga horta caqliga waxaan gelaynin caqliga bal horta keen soo dhig meelahan keen aan fiirin isuu eegi madow yahay ma cad yahay ma gududan yahay ma cagaar miya caqligaad meelaad jiraad ogeynba intoo yeelaa haye bal soo saar aliga ad leeda aqligi ma gala aqlig ama ha gala ws gel orta waa aan gelin orta meelaha noo soo dhig meelahan soo fariis mahaysaa marka runtii bini aadamka waxaad ogaataan sida dhabta ah ilaahay markuu le subxaana watacaala wafii anfusikum afalaa tubsiruun intaasaa kugu filan meel kale haddaadan aadin naftaada aad ku xisaabtanta besa iimaan iyo yaqiin aanan haba yaraata siratayn lahayn naftaada kugu filan waaya xadiidka laba kun iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid daciifa qala aimam abarna camr an falas wa iqat xaafid qala xaddaثani axmed sacid اqaطaan can waliid ibnu jumay aلzuhri almaki wa saduuq yahimu warumya btashayuc qaala wuxuu yihi xadaثana abu طufayl caamir bn wailata waa صaxaabi jaliila radia اllahu taala arda can xudayfata ayuu ka wariyey ibnu usayda ama asid waxaa tihahdaba alkifaari waa صaxaabi jaliil can abi darin saddex saxaabi ay isu daba gashay xadiidkan muxuu daciif ku noqday culama alla ay muxuu daciif ku noqday sheekh maxamed muxuu daciif ku noqday xadiidkaas xadiidkan muxuu daciif ku noqday raggiisa waa akhyaar qiimo badan weeyaane ninkaan eh, saduuqa ah weliid ibnu jumeyc intaanan ka ahayn oo dee isagana saduuqun yahima laakiin raggan kale waa saddex saxaabin waa isu daba gashay raggan kalena waa wada iqa muxuu ku noqday marka xadiidka daciif intaan ku jirno hala keeno waaya qaala wuxuu yidhi abudar ina asaadiqa kan runsheega almasduuqa ee loo rumeeya sala allahu calayh waali wasalam waa nabigeenna calayhi sala slm xadatan wuxuu ii sheegay ana annaas dadka yuxsharuuna in lasoo xashrin doona alaaثata afwaajin saddex kooxood ama saddex qaybood iyagoo kale ah fawjun koox raakimiina wax saaran daacimiina kaasiina baacimiina kaasinadaas murhafiina ahay oo waxaa weeyaan daacimiinadaas iyo kaasinadaas waa dad u heelan wa u heelan murhafiin u heelan shayga maqsuudkooda gaarsiinao gaadiidkii iyo waxaa weeyaan zaadkii ay meeshii ay rabeen ku gaari lahaayeen intaas ayaa murjinaysa oy u heelan yihiin kooxda koobaad marka waxaa weeyaan waa fawjun kooxa raakibiina gaadiid saaran aamicii aacimiina kaasina u heelan u darbasan ama u diyaargaraysan wixii maqsuudkooda gaarsiin lahaa gaadiid iyo sahay ah sida weeyaan wa fawjun kooxda labaadna waa kuwii laba muxuu ahaa kuwa koowaad weeyaan kuwa koowaadaan ka sheekeeyin wa fawjun kooxna tasxabuhum almalaa'ikatu malaa'igta ayaa jiidaysa calaa wujuuhihim wajiyaalkooda wa taxshuruhum annaar naartana gadaalay ka wadaa malaa'igtina horay ka jiidi naartana gadaalay ka wadaa wa fawjun kooxna yamshuuna way soconayaan wayascauna way ordayaan he yulqi wuu ku tuuri allaahu alla weyne alaafata aafa iyo mowt ayaa calى ahri gaadiidkii ay wateen uu rabbi ku sallidi kusii dayni falaa yabqa gaadiid soo haraa markaa ma jiro xataa ina ilaa ilaamaa qofka la takuunu ay u ahaata law isaga alxadiiqatu beer yucطiihaa beerta dhan wuu dhiibayaa bidaati اlqatbi neef geel ah oo kooro iyo wixii lagu kori lahaa wata ayuu ku gadayaa laa yaqdiru uusan awoodayn calayha beertaas allah ka dhig kuma helay xitaa beertaas kuma helay saas iyo mxuu xadiidka uu sheegaya lakiin xadiidka sanadkiisa waa daciif dikru awali man yugsa cid la huwiyo oo dharka maalinta qiyaamo dhar loo xira qofka u horeeya in la sheego baabkan u xadiidka laba kun iyo todoba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa a abarna mamed moxamed ibnu khaylaan maxamuud maxamuud soo maaha axsanta maxmuud weeyaan maxmed ma ahan axsanta maxmuud ibn khaylaan marwasi wa allah ybaark fiik diid maxamuud ibn khaylaan marwasi waa iqa qaala ambaanaa ahbarnaa waxaa noo warramay wakiic ibnu jarax aru'aasi waa imaamkii wawahb ibnu jariir ibnu xaazim waa iqa wa abu daawuuda aayaalisi wa sulaymaan ibnu daawuud ayaalisi waa iqatun xaafid can shucba ibn xajaaj waa imaamkii can muqiira ibnu nucmaan annakhaci waa alkuufi waa iqa can saciid ibni jubayr wuxuu ka wariyey ibni cabaas radia allahu tacala canhuma waraxima jamiica aruwaat qala bdulah bn cabaas qaama rasuula nabiga ayaa la istaagay sal sl bimawcidati wacdi ayuu la istaagay faqaala kadib nabigeen wuxuu yidhi yaa ayuha naas wardadow inakum adinka maxshuruuna waxaa lidiin soo ururin doona lidiin kulmin doonaa ila allah alla weyne caza wajalla curaatan adinkoo qaqaawan qaala abu daawuud tayaalis wuxuu yidhi xufaatan kabalaana qurlan buryaqaba wa qaala wakici wahb waxay yidhahdeen rag badan iskugu tagay ilaa xadiidke curaatan urlan curaatan adinkoo qaawan qurlan buryaqaba waa isleeyihiin waa kabola-aan iyo buryoqabnimo iyo dhar la-aan waa saddex sifa kama bada'naa sidaan u bilownay awala khalqin khalqi awalkii ayaa nuciiduhu usoo celinaynaa qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alay waslem awalu man yugsaa qof la huwiye qofka u horreeya yowma alqiyamati maalinta qiyama ibraahimu calayhi salaam haahay maxaa yeelay maalintii dabka lagu ridaayey xariquuhu wansuruu aaliyatakum ayaa la qaawiyey ayaa dharka laga dhigay ilahay marka mxuu ahaa ugu mukaafa'a ugu samaynaa iyo abaalgud in qof uhor qofku horeeya dhar la siiyo uu noqdo wa inahu shaniya sayutaa waxaa lala imaanaa qaala abu daawud wuxuu yidhi yuja' waxaa lala imaanaa wa qaala wahab waki waxay idhahen sayu'taa birijaalin rag ayaa la keeni doonaa oo lala imaan doona min ummati ummadaydi ka mid a ah. fa bihim waxaa la qaatiin doonaa daata shimaal dhanka bidaxda wa asxaabu shimaali maa asxaabu shimaal fii samuumin waxamiim wadili min yaxmuum laa baaridin walaa kariim nasal allah asalaam alcaafiya waaya fayuukhadu bihim daata shimaal ayaa lala mari faqul waxaa nihi rabbi rabbi waasxaabii waa asxaabtaydi waa ummaddaydi wa fa yuqaalu waxaa la dhihi innaka adiga laa tadrii ma ogid ma axdadu bacd gadaasho ay soo darsiiyeen faaqul waxaan dhihi kamaa qaala siduu yidhi alcabdu asaalix addoonku sugnaa waa nabi ciise weeyaane wa kuntu waxaana calayhim korkooda shahiidan mid markhaati ku ah maa dumtu fiihim intaan dhex joogay falamaa goortii tawafaytanii aadi awsatay kunta anta araqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiida ilaa qowli u ka gaaro wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim aan ka gaaro weeyaan fayuqaalu waxaa la dhihi ina haaulaai kuwan lam yazaaluu kama ynazu lmudbiriina kuwa dhabarjoodi inay yihiin oo islaamnimadu dhabarjoodiyey qaala abu daawuud wuxuu yidhi murtadiina kuwa ka ridoobay ama u ridoobay calaa caqaabihim cirbahooda mud faaraqtahum maalinta adiga soo faaruqday laga bilaabo waxaa weyaan kama ayna zuulin oo gaalnimo ay ku noqdeen saas ayaa lagu dhihi doonaa nabigeena sala allah alay slm xadiidka ama baabka boqol iyo labaatanaad una dambeeya abwaama muxuuaha u dambeey maahan mid baa ka dambeeyo baabka boqol iyo labaatanaad fi tacziya dadka markay dhintaan in loo tacziya ayuu baabkan u xadiidka laba kun iyo siddeed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imamna sal abarna haarun ibnu zayda wa ibnu abi azarqa altaqlabi wa saduuq qال xdثna أbي أbيس وزيد بن أbي الزرقاء الموصلي ثقة qال xdثna khالد بن maysرة الطفاوي wa صالح الحdيث qaala samictu mucaawiyata bni qura mucaawiya bni qura ibnu iyaas albasri mucaawiya bni qura ibnu iyaas albasri waa iqat caalim can abihi abihiis aabihi waxaa weya qura ibnu iyaas waa saxaabi jaliil radi allahu ta ree musayna qaala wuxuu yidhi almusani kaana wuxuu ada nabiyulahi nabiga al sl slm idaa jalasa goorta yajlisu waxaa u fariisan jiray oo agtiisa fariisan jira nafarun koox oo min asxaabi saxaabiis ka mid markuu nabiga meel fariisa saxaabada kooxa u imaan jirtay wa fiihim rajulun nin ayaa muxuu ahaa ka mid ahaa lahu isaga u sugnaaday ibnun canug iyo wiil saqiirun yar yatiihi wuxuu ugu imaan jiray min khalfi dahri dhabarkiisa ugu imaan jiray fa bayna yaday hortiis u fariisan jiray wiilkiisa isagoo fadhiyo imaana nabiga la fadhiyo gadaaluu ka imaanaya kadibna wareejina hortiisu fadhiisan jiray kow fahalaka canuguu dhintay famtanaca alrajulu ninka wuxuu ka reebtoomay an yaxdura alxalqa xalqadii uu fadhiyey oo nabigeena xalqadiisa inuu imaado ayuu ka reebtoomay lidikri bnihi wiilkiisa xusuustiisa awgeed meeshii alla fadhiisanaya waa moogta faxasina calayhi uu ka murugooday faqacda nebiyu Eh, fafaqadahu dheh marka fafaqadahu nabiyu nabigan ayaa way sal slm faqala maali maxaa dhacay laa araa an arkayni fulaanan hebel hebel maxaa ku dhacay ma arke qaal waxay yidhi ya rasul rasuulka allow bunayahu wiilkiisi alladii kaasoo ra'ayta waad aragtay halaka wuu dhintay wiilkii ad arki jirtay qiimaha badnaa kow falaqiyahu nabiyu nabigan ayaa la kulmay sal slm fasalahu can bunayihi canugiisi yaraa ayuu wax ka weydiiyey faahbarahu wuxuu sheegay annahu isaga halaka inuu dhintay facazaahu calayhi uu tacziyey maalushahid marka agee facazaahu calayhi qofka marka haddii laga dhinto in loo tacziyeeya waa hadyiga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam uma qaala wuxuu yidhi yaa fulaana hebelow ayuma koodeeba kaana ahaaday axabu ilayka mid la kalgacay labadaya an tamataca bihi in lagugu raacay canugaas cumraka intaad nooshahay aad kula joogo ood indhaha ka buuxsato ood ka dharagto iyo aw amaba laa ta'ti inaadan tegin adan beri oo qyaama ilaa baabin albaab min abaab اjanati albaabada jannada ka mida ilaa haddii aad tagto wajadtahu aad la kulanta qad sabaqaka ilay isagoo kaaga hormaray yaftaxuhu laka kuu furi kee kuu roon keed jeceshahay inaad adduunka indhaha ugu buuxsato ood ku raxaysato ood meel u dirsato ood ku faanto oo wahaakada iyo in maalinta qiyaamo albaabadii uu kuu furfura ood albaab kastoo jannada muxuu afag kuu siiya keed jeceshahay qaala wuxuu yidhi yaa nebiy allahi nabiga allow bal iska dhaafe yasbiqunii inuu iga hormara ilaa baabi اljannati jannada albaabkeeda oo fayaftaxuhaa lii u ii fura lahuwa kaas ayaa axabu ilaya agtayda la kalgacaylo badanya ayuu yihi saasuu ku yidhi qaal wuxuu yidhi fadaaka laka arrinka adaa iskala barwaaqadaas iyo khayrkaas heshay saas ogow allahu akbar nawcuna akhra nooc kale oo tacziyada ka mid ah ayuu baabkan u baab yahay amaba nooc kale oo weeyaan abwaab aljanaa ka mid ah ayaa mxua baabkan u baabay xadidka laba kun iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alay sl akbarna moxamed ibn raafic alqushayri annaysaabuuri waa caabid can cabdirazaq min hamaam asancani waa xaafid qaala xadana macmar rashid alasdi waa xaafid iqatun tabt can ibni taawuus cabdullahi ibni taawuus waa can abihi abi taawuus ibn kaysaan waa ninkii a taqaana imaamka ahaa can abi hurayrata radia allahu taala anu qal abu hurayra arsala ama ursilada ursila arsala ayaa qor ursila ka dhiga ursila malakulmowt malakumowt ayaa loo diray ilaa muusa calayhi salaam ayaa loo diray <laughs> nabi muuse iyo malakumowt wixii kala qabsaday warka dhegeysta caw xadiidkaas cajiib wa weliba imaam muslim iyo bukhaarina waa soo saareen labadaba waayahay ursila waxaa loo diray malakulmowt ayaa loo diray ilaa muusa ayaa loo diray calayhi salaam falamaa goortay jaahu u yimid sakahu uu dharbaaxay indhahu dharbaaxda u mariyey fafaqa caynahu ishiisa ayuu riday duq ishii aa laga soo ridi yaa laga soo ridi malkulmowt farajac ilaa rabbihi rabbigiisa fawakazahu muusa faqadaa caleyh waa taqaanaan ya fawakazahu muusa faqadaa caleyh farajaca ilaa rabbi rabbigiisa u laabtay malkulmowt faqal wuxuu arsaltanii waxaad ii dirteen eh, rabbiyow ilaa cabdin adoon laa yuriid ilmowt dhimasho aanba rabin nin aan geeri u socon ayaad adiga aad ii dirta rabbiyow faradda allahu cala weyne caza wajal ilaahi cayno ishii ayaa loo soo celiy horta ilaa antii u ahaa waxa il kale ayaa loo mxuu ishii aa loo soo celiyey wa qaala wuxuu yihi irjic ilayhi u laaba faqul lahu waxaad ku tidhahdaa yadacu yadahu gacantiisa ha saara ama yadac yadahu gacantiisa ha saara calaa matni hawrin dibi dhabarkii ha saaro gacantiis falahu waxaa u sugnaaday bikulli maa bikulli maa shay kulligii amaba tin kulligeed ow qaطat yadahu yaduhu gacantiis ay dabooshay bikulli shacratin shacratin tin la arkaba sanatun hal sana gacan marka haddii intaas oo dhagor lo ah ama dibi maxay noqon karta ad qiyaasaysaan haddii xabaxood loo tiriy kun ma ka badanta laba kun shan kun toban kun <laughs> boqol kun hataa inay gaarta laga yaaba ay ka badato haday meli ma gaarin wax aad u badamo marka intaas ayada oo sana ahaad leedahay saasaa lagu yidhi kow irjic ilayhu laaba faqul lah waxaa u tidhahdaa yadacu ha saara yadahu gacantiisa calaa matni hawrin dibi dhabarkii falahu waxaa u sugnaaday bikulli maa bikulli maa shay kulligii oo qaطata ay daboosh yadahu gacantiisa bikulli shacratin til arkaba sanatun sana ayaa u sugnaada hal sana qaala wuxuu yidhi ay rabbi rabbiyow uma mah kadibna maxaa ka dambeeyo qaala wuxuu yidhi almowtu geeri qaala wuxuu yidhi faalan faalan hadda haddii ayba geeri i dambayso hadda haliga qaado nafta fasa'ala allah alla weyne wuxuu weydiistay caza wajal an yudniyahu inuu dhoweeyey min alardi almuqadasa arladii muqadaska ahayd oo beytulmaqdis in loo dhoweeyey ayuu rabbi weydiistay ramyatan bixajar inta dhagax loo tuura in loo gaarsiiyo oo aada looga dhoweey kaabiga looga dhiga qaala rasul lla u sal slm falow kuntu haddii aan ahaan lahaa ama meesha ayada beytulmaqdes maqdis haddii aan joogi lahaa la araytukum waa in lahaa qabrahu qabrigiisa aan lahaa ilaa jaanibi ariiqi jidka dhinaciisa isagoo ku yeelo taxta alkatiibi alaxmar buurta iyo rubacaadka ah oo cas hoosteeda isagoo waxaa weeyaan qabrigiis uu ku yeela idin tusila ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam intaas marka waxaa ku gebagaboobay nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii aad nooga soo warramay wixii kala qabsaday nebiyullaahi muusa ulilcasmi an rusul ka mid ahaa oo nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam iyo ummadda nabi maxamedna fadli aad u badan kulah in salaadahan shan aan tukana sabab ilaahay ugu dhigay subxaana wa tacaala kontonna horaan ugula farad yeelay nabi muuse iyo malakulmowt wixii kala qabsaday iyo markii dambe cumriga dheeraa oo la siiyey nabi muuse calayhi salaam oo la yidhi intaa rabtintaas muxuu ah kuu noqoto geeri maadaama ay ka dambaysan asaga u doortay inuu waxaa weeyaan ilaahay hadda aado ayaa u dambeeyey kitaabkii sunan annisaa-i qeybtii kitaab aljanaa-is ilaaha ku maasan subxaana wa waxaa noogu xigi doona kitaab asiyaam baabu wujuumi wujuubi asiyaam ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu soonka na gaarsiiyo nana waafajiyo inaan ka faa'iidaysano dunuubteenna rabbiga subxana wa tacala u ku dhaafo intaas waxaan ku gebagabaynaa insha allah tabaaraka wa wejiga koobaad ee kitaabka sunan annisaa caawo marka waxaa halkan ku idlaani wejiga koobaad amaba qeybta koobaad ee kitaabka qeybta labaad insha allahu tabaaraka watacala waxaan iskugu soo laaban doonaa soddon maalmood kadib hadduu ilaahay qadaro aan iskugu soo laabayna caawa waa taarikh sideed ee december waxaan isugu imaan doonaa taarikh sideed ee janwary biidn illah caza wajal waa habeen ay sabti soo gelayso ma garateen intaas horta la qabsado aftax dheer weeyaan muhimada aan u fasaxayna maxay ta marka muhimadda loo fasaxa waa dhowr shay tan koowaad kitaabka maadaama ad yaro dheer yahay boqol iyo hadda saddex cashar ayaa soo qaadanay ilahana kumaasan subxaana wa tacaala marartu laa adri lagama rabay cilmigu wuxuu u bahan in lasoo muraajaceyo ardayda inay helaan xilli ay kitaabkii intiis ay soo dhaafeen ay ku muraajacayaan haddii cid laisla muraajacayna noqotaya haddii cajaladii hore lagu noqona noqotaya haddii kutubahan kale oo shuraaxda la aadaya noqotaya waxaa weeyaan in kitaabka lasoo muraajiciyo oo inaga noqon marartu laa adri qof walbana uu isxil saaro kitaabka markuu dhammaado inuu muslimiinta u ariyo inuu muslimiinta u akhriyo haddaba ku tirogal qodob waa qodobkaas qodobka labaad imtixaan inaan qaadaan doonayna insha allah tabaaraka wa oo dadka martabo kasta oo la joogo imtixaan laga qaado qofkii islah muxuua ah, meesha u sarraysaad joogtaa kan dhexda jooga kan qaybta hoosaad joogtaa intaba imtixaan nin walba u qalmo aan insha allahu tabaaraka wa markii aan soo laabanno ilaahay subxaana wa tacaala uuna waafajiyo inaan kitaabka dib u bilowno usbuuca u horeeyaba imtixaankaas waan qaadi doonaa ama khamiis aan ka dhigno ama jimco aan ka dhigno si aan ka dhignaba laakiin markii kitaabka u bilowda kadib ayaa la qaadi taana in loo diyaargaroobo oo xilligaas waxaa weeyaan loo diyaargaroobo imtixaankaasna waa qodobka labaad akhyaarta kitaabka tooska ugu taxan oo dalabada ahna markii salaada laga baxa kadib in yar inaad adinka isla fadhiisataan oo curafadiinna iyo waa istaqanaane aad ka tashataan arrinta iyada ahna kolleyba waa raggii curafada qeyb ka mid ah way codsadeen marka salaada laga baxa inta kitaablayda ahayd oo kitaab ku taxnayd inaad isu yara hartaan sunnada kadib oo halkan wax yaraad fadhiisataan liis yaro waraysto arrinta iyada waa qodobka labaad iyadna oo imtixaanka loo diyaar garoobo qodobka saddexaad in la yar nastana way ku jirtaa oo ma ogtahay aftax waa laiska yar jeclyahay december tana inkastoo annaga hadda ay noo ahayn bil aan nasanno oo shaqadeenna ayb muxuu aha oo taqana suuqyada howlaha leedaas ugu badan laakiin maadaama fasax fasax la geli in la iska yara fasax gala oo qofkii meel yara danaysani iyo qofkii muxuu ahaa iska yar nasani iyo qofkii wax qur-aan muraajacayni iyo nawca ma fasax in la yar heln waa ku jirtaa iyo ma'aarib kaloo aad u tiro badan ilaahay subxana wa tacala waan ka baryana bismail xusna wa sifaat alculaa wixii aan soo marnay oo axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wixii aan saxnay ilaahi subxana wa tacala inuu naga aqbalo wixii aan khaladnayna rabbigeen subxaana wa tacaala uu naga dhaafo wixii cilmi ahaay oo tirada badnaa oon ku soo marnay ina rabbigeen subxana wa tacala uu naga dhigay kuu ka faaidaysto intaas ayaan kusoo koobayna hada wallahu aclam wa sala allahu waslm ala cabdi rasuuli mustafaah